قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وعملت من كتاب إليه طالب العلم وعلى سوق ابني مالك رحمة الله عليه baabku gahallayay aadaabu qaalibi fi nafsihi fasalkaasi oo shan iyo toban cusuurku ka kooban yahay ama shan iyo toban xirbadood ka kooban yahay waxaan isku leeyahay insha allahu tacala inaan soo gaabiyo laannahu kitaabkuna waxkaas aan doonay inaan sharaxan soo gaabiyo idin doonaysa waxyaalaha hore horkii raba maanta ka akristo waxaan mualifkuna sheegay raxmat calayhi cilmigu inuu yahay cibaado cibaado cilmigu inuu yahay wuxuu ka farciyey masaa'il dhowr ah qofka cilmi sharciga qaranaya waa qof cibaadaysanaya haddii qofka uu cibaadaysanayo cibaado ma ansaxdo shuruud la-aan ma ansaxo shuruud oo maaragtay cibaado asal waaye sharcigu waa u sheegay maalinku muxuu yahay alikhlaas ikhlaasu niya muxuu soo darisaday ikhlaasku inay cibaado kasta ikhlaas u baahan tahay wama umiruu ila liyacbud llaha mukhlisiina lahu diin wejul istidlaalka xagee buu ka daliishaday wejiga istidlaalka waxa weeyaan aayaddu waxay sheegtay dadka inaan la amrinin wax kale aan ahayn cibaado ilahay cibaadada ilaahay waxaa shardi laga dhigay mukhlisiin xaaladaas oo yacni wawdaasi faacilka laga xaalinayo xaala kawnihim mukhlisiin markay caabudayaan ale waa inay maaratay cibaadadu tahay mid saafi u ah mukhlisiina lahu diin ay mukhlisiina lahu cibaada cibaadada inu saafi kareeya cibaadada haddii alla keliya la siinayo saafi garayntu waa min acmaali lqulub waa acmaasha qalbiga oo niyadi ah diintu bimacnaa cibaado weeyaan haddii ay marka shardi noqotay cibaado inaysan ansixaynin ilaa inay daacad iyo ikhlaasa loo tahay mooyaane cilmiguna waxaan ihi waa cibaado idan maadaama cilmiga uu cibaado yahay cibaado ikhlaas bay u baahanta ikhlaas laan ansixmayso maracabal cibaadaat bay cilmi marka cilmiga aan ikhlaas iyo daacad ahayn cilmigii sharciga ahi noqon maayo cilmigii noqon maayo dhinaca kale shardiga labaad usheegikaro mutaabacada ah xunafaa daliil u ah oo qofku inuu xaniifka ama qofka raacay wada toosan weeyaan oo nabigu la yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu malik noo sheegay raxmat raxmatullaahi calayhi inuu cilmigu sharafta u leeyahay iyo qeymaha u leeyahay noocaasa hadduu waayo ikhlaaska iyo daacadnimada haduu waayo alla wejigiisa loo jeedo sharaftiisu waa isbedelaysaano wuxuu isu bedelayaa wax ka xun buu noqonaya ama wuxuu ahay min afdal ashyaa laakiin wuxuu noqonayaa min axad aacaat min axad macaasi buu noqonaya wadunuub dunuubta ugu xun iyo mukhaalafaadka ugu xun oqoray sheegan xadiidka munaamsul soo wariyo qofka caalimka ahay oo cilmigiisa alla wejigiisa ula jeedin waxyaalaha dadka naarta lagu gubo dadka ugu horeya dadka waaya waa cilmigii badbaadin lahaa sii saddexda dadku sheega dadka lagu shido maanta qiyaama waa nin caalima nin shahiiday iyo nin magaraysa deeqsi yahay waxay noqdaa dadka ugu horeya dadka naarta qiyaama lagu shido marka cilmigu waa isbedelayaa cadaabka ugeynaya meesha maarta sharafta iyo qiimaha iyo fadliga qofka ugeyn lahaa maalifka wuxuu ka hadla markaasi waxyaalaha ugu daran ee niyada xaggeeda saafiga kala soo horjeeda waxa weeyaan waa mithlu riyaa waa isku qofka maanta lagaa sheego elagaa mula caalimsanaa war cilmi badanaa magaraysa aftahansanaa waxa weeyaan waxyaala lamida ah. yani kutin kuteenta ogaanada ah riyaha marka wuxuu qaybiyey maalinku riyaau shirkin mithlu riyaai riyaa shirkin aw riyaa ikhlaas labada marka maxaa udhexeeya riyaa shirk iyo riya ikhlaas riyaa ikhlaas marka waxaa waxaa ogaataa iskusus kasta waa shirki shirkigaasna waa shirku asra haddii uusan qofku maarata ku xadgudbeyn oo diinta ka saari maayo shirkigaasi shirku asqar baa tusaa loo karayaa jiraa shirku akbar loo karay laakiin laba riya laba wuxuu noo sheegay riyaa nususus laba mid wuxuu ku magacaabay riyaa shirkin midna riyaa ikhlaas labada maxaa udhexeeya marka riyaa shirk iyo riyaa ikhlaas haye ya noo sharcaya ya noo sheegaya soo soo qaado kaanota naam kan mukhliskan waxawa shaydaana kuriday markaasna wuu ka cudbilaysna ka beengelaya maya saas maan oran labadaba waxa wey waa ihtiyaar waa sus weya taali marka kelaya Ah, ikhlaasku markaa ku qaad salaada ah. ayuu ayuu sheekaa kusoo tuuray waa riyaa sheeg hmm. riyaa riyaa ikhlaasku ayib soo tura soo mid wuxuu ku magacaaba riyaad sheek min riyaad yani riyo waa maxay maana weydiin maxaa udhaxeeya riyaa shirk iyo riyaa iklaas riyaa munaafiqiinta oo kale oo gaalnimada ah asalkana waa riyaa kulisa haye mida kalena maarata ayib waa lagu soo gaadiya riyaa shirki riyaa khilaaf wax udhexeeya saas keen riyaa shirk marka horeba ujeedadu cibaadadu waxaa ku jiray riyaa ku jiray markuu camalka qabanay oo camalka wejiga ilaahay ilahay waa oga jeeda inta loo oga jeeda maalan man camila camalan ashraka fiiha maci gayri taraktuhu wa shirka xadiikusa marka hore waxa weeyaan ilahayna uu cibaadaysanayay faman kaana yarju liqaa rabbi falyacmal caman saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbi axada cibaadadana ilaahay baa laha laakiin cid uu ku daray ku dhisay riyaa shirka riyaa ikhlaas waa maxay ikhlaaskiisa laftigiisa ayaa riyaa yani qofku markuu ikhlaaska laftigiisa mid waxa weya forkii baa jibaaday oo soo galay qofna ikhlaaska laftigiisi ayaa riyaash maalan eh, wuxuu leeyahay sida imaam xasan basr oo ku mihaaliyo man man dama nafsahu amaama almalai fahadihi calaamatun min calaamaati riyaadi ma naftiisuu leeyahay alla naftada waa naf xun waa naf macaasida laakin wax uga jeeda ma yihahdo alla waa naf fiican oo daacada fahmaysa ikhlaaskiisa laftigiisa ayaa wuxuu noqonayaa riyaad in kale wakaas riyaad yani qofku waa cudurdaaranaya wuxuu leeyahay dad xubaan ahay dad makaraysa ah. laakin daacadka ma aha ee wuxuu is leeyahay laftigiisa ikhlaas inaad mukhlas tahay laftigaa laguguuda wey marka waxuu kala midkaasna waxaa leedaha riyaa alikhlaas ikhlaas laftigiisa baa riyaa dasha laba kula marka waa shirki weeyaan almuhim eh, riyaa shirki wuxuu ujeeda dadka asaaska camalka lagu dhiso oo ka qayb qaatay midna waxa ujeeda ikhlaaskii laftigiisii oo inuu mukhlis yahay oo qofku laftigiisu marka oo muujinayo inuu daaca ilahay wajkiisa iyo camalkiisa waxaan malaynaya laba suuradood laba suuradood waadixa weeyaan فرق العبادات وياه ولا يحضر العلم مثل التصميع وقرني لكن عرفت رحمة الله عليه وحاصل ما تبغى يسوع آخرني اسك إلهي وحجوا لما تقبل عليه وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعاون walilculamaai culimada waxaa u sugnaaday fii haada midka kale aqwaalun qowlan farabadan bay leeyihiin iyo wa mawaaqifun boosas ay istaageen culimada tarbiyada iyo islaamku bayantu aan caddeeyey darafan qayb oo minhaa iyada kamid fi lmabxath alawal mabxadka hore ama fasalka hore oo min kitaabi tacaalum kitaabkiisa le atacaalum oo maalifka daaracan aqwaal badan buu ma garanaysaa nusuus maarata oo ku cadeeyey oo kamid yahay xadiidka nabigeena alayhi salaatu wasalaam marka u yiri qofkii jihaada inuu helo ciqaab dartiis xarig daraadeeda falahu maa nawaa nabigu alayhi salatu salaam waxaas oo niyeytaba buu leeyay laakiin ilahay agtiis waxba ma yaalin subxaana wa tacaala ah, in maqrafada maqsadkiis waxbaa inuu gaaro ayuu helo ah ma ama aqwaasha laga wariyey culimada iyo tarbiyadooda saxaabada iyo taadufadagi maalikaa soo kaxeeyey kitaabkiisa atacaalu baabka ugu horeeya maarka masaajaa soo kaxeeyey walilculamaai fi hada aqwaalu wa mawaaqif aqwaalu taasa mubtadiya lilculamaai najari majhuulkaasi waa khabarkii oo muqadam ah maxaa yeele aqwaalu taa nakira ah saa darteed jeerka loo hormariyay inuu soo waxay asalkeedii waa abwaabu wa mawaqif bayantu qarafa minha fi mabxath alawal min kitaabi tacaarudi lilculamaa ah, lilculamaai fi hada marka walilculamaa culamada waxaa usugnaaday fi hada dadka kale aqwaalu baa usugnaatay iyo mawaqif mawaaqifta qawiya mawaaqif ay iyo qoosas ay tabiir sheegayaan oo bayantu aan ku cadeeyo ku macnaad ugu soo kaceeyo daarakun minhaa qayb kamida fi maqcadi awal maqcadka hore iyo fasalka hore oo min kitaabi tacaalum masaa-ishaasi marka qofka rabaahullah fi kitaabu tacaalum maaliftaku maarata masale fiican buu usoo kaxeeyo oo ku guurinaya ikhlaaska iyo qofka daacadnimada iyo maarata istususka iyo iska sheeka iyo wixii lamid a duruufta dhibaatada leeyihi wayusaadu waxaa lagu siyaadiyaa caleyhi dushiisa ee calaa maa fi tacaalum kitaabka tacaalum waxaa ku yihiilay waxaa dheeraad ah nahyu culamaai culimada reebitaanka ay reebeen can idubuliyaat masaa-isha la yidhaahdo masaa-isha caanka baxday ay reebeen maata dubuliyaat waa jamcu dablin dablin ayaa dubuul ayaa abbaal iyo dubuul dubuul baa lagu jamciyaa marka dubuliyaat waa mansuba ila dabli dabli waa reemaha la garaaco weeyaan masaa-isha qaarkood marka ay baxsinayaan dadka qaarkood waxay u baxsinayaan inay u noqoto durbaan ay garaacdaan durbaanka maxaa lagu talagalay inuu wax maqashiyo dadka soosaa maaha marka masaa-isha ay baarayaan waxay u jeedaan inay dadka maqashiyaan darteeda wahaada waxa weeyaan waa nooc riya ee rooc sumci oo sumca weeyaan tasamac weyaan man tasamaca tasamaca allahu bihu nabigu qofka dadka ismaqashiriya allah ya dadka maqashiriya maanta maanta wala faraxinaya leynkiisa la qaacinaya waman raaha raa lawi qofka dadka kusiyana maanta qiyaamo ayaa ilahi faraxinaya subxaana watacala lana ilahi qalbiga ayuu qalacalaa waxaa qalbiga ku jira inuu la dhaqmaa subxaana watacaala masaaisha soo guuriyey ay oran jira culimada salaf waxaa kamid a kaana alcilmu saabiqan fi suduur fasaara alcilmu yowma cala khiyaar saas bal cilmigu bergi hore laabtuu ku jiri jiray laakiin cilmigu maanta dhabkuu ku jiraa maxay ujeedaan yani qofku cilmigiisu cabsida iyo taqwada ilaahay qalbigu safri karan jiray laakiin maanta wuxuu noqday shakli iyo qaab kusoo kora laga jirto hoos taxta kalaawaay hoos wax ma jiraan eh, laakiin dharka sare ayuu cilmigu ka muuqanaya makaranaysa rerkan museygiisa markaa fiideele waan fiican makaranaysaa wuxuu qofku daahir baatil noqdo ayaa garanaysa asab weeyaan marka masaa waxaa jira qubuuriyaad culimo bixiyeen ibnulcarabi kitaabkiisa tafsiirka ah tafsiirayaat axkaam ibnulcarabi hada jira markuu masaaisha qaar xakay ayuusan doonayn inuu jadali galo hadihi lmasaail min almasaail qubuuriyaat buu yihahdo marka masaaisha yani masaaisha qubuuriyaadka durbaanka loo garaaci lagu caamka ay jiro ujeeda galaan lahayn ikhlaas meesha kamigaa garanaysaa imaam eh, alxaamid alghazali kitaabka axyaarka masaail qubuuriyaadka uga hadlo wuxuu leeyahay waxaa jira dadku masaa-il ay u baahan yihiin oo cilmiga xalaasha iyo xaaraanta iyo waxyaalahaas iska waadixa oo loo baahan yahay ayay inta ka tageen rag kamida dadka maaragtay ee waxay galeebooda dubuuriyaan masaa-il waxay baarayaan jadal markay ogaadaan masaaishu way sahlan tahay waxay leeyihin masaaishan waxa ah masaal athariya xadiis baa ku soo aroray iyo maakalaasa xadiis baa ku yimid daliil baa ku yimido marka waqtigaasa looma meyneen masaaisha mucaqadkaamaad oo ama oo u baahan maaragtay in e, maskaxda qofka iyo baxrigiisa tusinaysa masaa-ishaasi mangeliya ogaanaysa qubuuriyaadka yihahma oo qofka ku tusinaysa malakadiisa iyo marka qaarkooda guudka ama inuu muujiyo inuu maaragtay masaa-ila keli yahay oo caadi yahay inuu masaa-il oo doonay qofku inuu ku caanbixiyo ee uusan ilaahay maaragtay subxaana watacaala uusan dartiis ula jeedinin marka masaa-isha qubuuriyaadku waa masaa-isha culimadu iska reebi jireen waxaa kamid a ah qubuuriyaadka inuu ee u yidhaahdo masalan zallaadka culimmadoo kale u baaro inuu yidhaahdo hebel baa ku gefi marsaleeya cali wuxuu gefsiinayaa raggii waa xaafid maxaa jira ku gefay meesha ugaameysa waxaa ku gefay imaam shaafici maalikii baa ku gefay tumaaliya soo xorxogo masaasha qaarkood leano caalimkaas oo gefi karaya gefkooda kooxdaasi ayuu wuxuu ka dhiganayaa durbaan asaga sumacada ku samayso markaasuu yuqadi haulaai kibaar culimada waaweynku ayuu gefsiinaya si loogu tusiyo maaragtay inuu yahay cilmi iyo mustawa sara jooga hadi kumaa tusama masalada jumhuuriyaat waa waana calaama min calaam cadam ikhlaas culimadu haday culimada hora wax ka dhacaan madacyada maaruf waa ka dhacaysaa yani masalada maaragtay reebo ma garaaci jiray way akturu sheekaas waxa laga yaaba wahm faqad wahima dadka ku garana ninkaas xoogaa yaraha masalada fiqa u qaata laakin inuu oh, waa ku gafe xaafid ibn xajar aslaan ku gafe sheekhabad baa ku gafe aniga ma garanaysa oo ka dhigoo masaajid cumriya masaajid qubuuriya ka mid khulaasata oo qubuuriyaadka midaas loo sheegay masaajidka oo dhinacaam bixiyo ladoonay magaas oo qofku qaalib cilmi yar marka maarata culimada iyo masaajidka kuxuda waaweyn oo iska dhigo maarata nin masaajidka sida sheekh maxamed xasan baa wuxuu qaalayay inuu maarata u yimid wiil baro mid buu maartay maktabad weyn buu u daayar weeyaan ayo waxa intaasoo kutub uu dalkaa bixiyey buu xadiis buu baxsinaya marka intaasoo markaa kutubta farax badan akrinayso maxay eh, markaasuu ku yidhi xadiis baa taxriijinaya markaasuu yii xadiiskaan rag cilmiga ku bislaado kaaga horeeya taxriijiyey awoodda meel ku bixin eh, waxaa takhriijiyey albaniya xadiiskaan takhriijiyey oo raacracay markaasuu albani haada min almutasaahiliina fi xadiis waa dadka xadiiskii waa iska sahla wuxuu kamid yahay bulmaarta xadiis daciifku iska saxiixiyaa buu kuleey su kamid markaasaa kuyiri buu lagu dhigaanay maanta oo cilmu xadiis qawaacid loo raaclaha aan nuduul lahayn ka khibra wuxuu leeyahay hamsiina sana ka badan imaam eh, imaamaalka laba markaad ka kacay imaam cumaadu markaasaa ku xanaaqan ku halkaa meeshaan ku waqtigaa iska nudi marka qaacidooyinka wax lagu sheegay xadiiska ku baaro soo baro xeelgooy waxaa ujeeda noocaas oo kale waa waxay kamid tahay noocyaalka kutusan cudurka inay marab eeqabilada ayuu kamid yihiin masaaisha kuu jeeda maalifka raxmatullahi caleyhi kamida masaa duquriyaadka wahiya almasaail duquriyaadka waxaa la yidhaha masaaisha allatii masaaishaasoo yuraadu biha ayaa loola jeedo ashuhratu caanbax qofkaan barmaata inuu durmaan ku garaaco inuu isku caan bixiyo inuu duunaya masaaishaas waxaan baaray kada waxaan sameey kada waxawey hebel baa naqdiye hebel baa magaranaysaa wax ka badan kutubu naqdiga maanta masaail masaa'il weyn baa waxaa darbaan qabu qaracaa masaa'il aan akhar weyn baan ahayn ama lagu sugoodo xijaabadoo kale ay xadiista kusoo hortay yani qofka xijaabadoo kale waaweynay khudba jumcaaba u keliya keligeed ah, qofka magaranaysa ma afuraan u afuraan masal ma afuro ee khilaafta magaranaysa jumco dhan haddana u keliya yeelo dadku maama waxay tahay masaa'il baxrigeeda cilmiga ilaa masawaaska gaarsiyo ma ka socmaa marka masalaan la dhisay la dhiginin booskeeda dadbaa qaar ku arkaysaa isticmaala arrintaasi gudigood waxay kursanaysaa cilna masaa sharcaha baa loo arko qofku masaajid qadarkeeda waa inuu siiyo magaranaysaa wayan masaajid allati yuraadu biha ashura caambaxa loola jeedo weya duburiyadka waxaan ka dhigi karaynaa oo misaal uga dhigi karaynaa dadka sunnada iyo axaadiista dura ee masaa-il caan ah oo sugan ayaa wuxuu doonayaa shura darteeda inuu duro oo alfaad maaratay dadkaas loo jeeto caan ka dhigta doonayaan sunada ay qur-aanka kaasa oo diinta qushuur iyo uqaybiyo macnaha qushuurku doonaya sida wadaadka kamid a wadaad kitaab u qoray ilaa u dhaafiy waa tagay wuxuu yiri wiil baa loo midbowleeyey saxiixulbukhaari munhamikan cala saxiixi bukhaari kaanahu yuxallil masaa'il siyaasiya bilbacd saxiixulbukhaari buu ku fooraahu sida waxaad moodaysaa masaa'il siyaasada oo dhib badan u kaasaanaya ayaan mutada maray marka asaga agtiisa buhaari mashaail siyaasiya waxaa u muhiimsan mashaail siyaasiya waa munhadig calaa saxiix albukhaari kaanahu yuxallil masaa'il siyaasiya markaasoo kuyudoodu yaa bunaya ayna dakra naada waxakeebaa aqrinaysaa markaasuu yuri baabu maxay kaas sidaas ugu samaystay doctorob ma garanaysa naqsheero samaystay markaasaa kuyuri amaa zinta fi lxamaam masaa'il xayd wanifaas walcaalam islaami yaxtag walaxayd nifaas waa baaraysaa asaomanaya maxaa ka keenay sidaas waaa muriyaadka kamid taha inuu sumcad iyo magarasa ku duuranaami aaanta kamida isma diidayso qofkaas ala islam maaa qabanka masaka ka habo aan gudanaysa laakin wada uqaad wada sharciga masaaisha sharciga bad magaraysa weliga uqaadan karaysa waa hadal jaan jamaan shuhra iyo haar iyo muriyaadka a ujeeda culimada dhammaanteed weya sidaas muriyaadkasa lagu faslo wakiila waxaa yii zallat lcaalimi maqluubun laha qob saas baa caan bahday zakat alif wuxuu ka soo guuriyey asawaalib waasinna liabi madyan ashanqiri asalafi sharciga xiga alcudiin kale maanta uu ka soo qaaday la soo qaaday hoos waa ka idinku qoray laakiin maga ma arkan asawaalib kitaabka sheekhu aajir maktabada caamilada ku fara badan haysta karasa marka leeyahay wakiila waxaa la yidhi caalimka jafkiisa madruubu waxaa loo garaacaa bihaa iyada addablu durbaabka loo garaaca mala dubuliyaadka waa nisba dabli loo nisbeeye makanaysaa dubuulna waa lagu jamiyaa lafal marka waxa weeyaan madruubu laha dab durbaabka loo garaaca waxa weya caalimka gaf ku gafay ee oo hebel baa gafay oo caalimka makanaysa laga faa'iidsana durbaabka loo garaacay laakiin caalimku soo ma garanaysa soo ma aha bani aadam hal hal buu ku cudurdaaray hashiise kasbo ah laba uday kufatay ayay xoogay maarata qadaybo maarata meesheeda nabiga dadka qaar baa yidhahdeen waa daasheen ku yidhahdeen markaasuu nabigu ku yiri caado maaha inay daasho maarta caadadina maaha marka shaygu asarkiisuu ahay asarkiisaa loo celiya nabigu xashinaa buu ku cudurdaaray mar hadday daashay laakiin caado maaha caadadu waa dafi karaa nabiguna wuxuu yihi alayhi salatu salaam idaa balaqa almaamu qulateyn lam yaxmal khabar biyuu hadday laba qulateyn gaaraan wasak ma xambaaraan kacnimu haleegana inuu yahay maaragtay cilmigiisu qulateyn ka badanya waxoogaa yar magaranaysa waxba kadumayso zalla qofka gafi maaha bashar weya binaadam way gafaya marka wax darbi wax loo garaaco sugaan ma aha zallad yaroo ku dhacda wacan sufyaan raximah llahu tacaala sufyaan ibnu cuyayna weeyaan Eh, raximah llahu tacaala waxaa laga wariyay annahu qaal sufyaan buu yidhi kuntu waxaan ahay uutiitu mid la siiyey fahma alqur'aan qur-aanka fahmkiisa alla siiyey yani macaarifta qur-aanka fahmkiisa ayaa alla ifuray bui subxaana wa tacaala falamaa falamaa qabiltu sura markaan maaragtay kiiskii ama tariiqankii yarkaa markaan aan qaatay oo aan maray ayaa sudibtuhu fahamkii qur-aanka laga siibtay walaaqaafir falamaa qabilta min abi jacfar saas muu magaranaysaa ee kusoo u yidhi abi jacfar markaan ka qaatay ninkii xaakimka ahay sunadii ayaa sudibtuhu waa laga siibi cilmigi fahamkiisa sunada waxaa la yidhahdaa anigaa soomaaliga kiis iyo kish iyo e tariiqa dhalinyaaraa waxaway baaliyada lagu rito lacagta sanuuda badan lagu gaarto waya waa meesha hadda bulubulka ama magaranaysaa lacagta lagu shubtay kamid aha dadii hore laakiin kaa waxaa weeyaan maqaar yaro qaat sida qandi yar ah oo lacag lagu gurto bu ahaa surada danaaniirta dinaara lagu gurto lacagta sida loogu dhiibo loo kugu xiro afkala maarata looga soo jeedo ayaa qofka lasiinaya lasiiya marka uga jeedaa ninkii muslimiinta madaxda u ah mas-uulka ahaa ayaa xoogaan lacagay siiyey lacagtaa ka qaatay markaa qaatay fahamkii qur-aanka waa laga qaatay buka ah, xoogaa laaluush ayuu siiyey marka qofka mas-uulka ah lacagta waxay xoogaa laga qaato waa laga midkood weeyaan <clears throat> hadduu qofku wuxuu xaq u leeyaho caqaayaadkiisa u yahay diintiisana maaragtay uusan wax u dhibin dabaqanaanta waa cadaayaadkii muslimiinta nabigu waa sii tira cumar cusmaan waa la sii tira cadaayaadkeedi oo ninka caalimka ah dee mushaabkiisa iyo cadaayaadkiisa ku qaado laakiin mushab maxaa ah inaysan noqon af wax cuna ishoy ah. haddii dal lagu siiyo lagu laalu sheegay ee inaadan hadlin xaqa ka hadlin dadka lagu siinayo haddii lagu laaluusho xoolo lagu siiyey xaqa qof uga aamuso hadaa uga soco cunay weeyaan waa xaaraantii reer bani israa'iil ay cunaan bay lama noqonaysaa fugool ladiina yaktubuuna kitaaba aydiinkum ayaquuna hada min cindi illah liyashtaruu bihi hamanan qalila marka hadhowda kitmaanu lcilm wa kitmaanu lxaq ay ka dhalanayso wala laaluush waana xaaraan waxau qofkaas uu cunaa ninka caalimka marka waa labaas ku qaybsanaysaa nabigeena alay sala xadiis buu ku yidhi cumar haddii xoolahaani ku yimaadeen min gayri istishraaf nafs naftaada inoosan doonayn maartaada mamanayn hadday ku timaado xoole lehay fakud buu rasuulku yidhi alay sala slm ku yimaada wixii laakiin lagu dido xakim xisaam waasoo wixii lagu didona falaa tasbac biha nafsaka dadkaa lacsi laakiin xoolaha laga qaato dadka wax mas-uuliyiinta laga qaato badarkooda waa suuq waxay waxu bixinayaan inay qofka xaqa sheegaya ay aamusiyaan wasiilay u tahay sidaa darteeda dadka ahlucilmiga dadka xukaamta ay maamula haddaysan dad fiican ahayn dadoon aysan ahayn waxaa fiican inay ka maarmaan si istiqlaaliya iyo madax banaan ay u helaan laakiin haddii lagu shaqaaleeyo oo mushahar lagu siiyo hadhow intada lagu handado dadka qaarkood ragga qaarkood waktigii masalada khalqi qur-aan ragga qaarkood baa mushaharkii iyo loo goostay lagu handado culimada waaweyn ka kamid a ah marka waxa weeyaan ilahay dartiis looga tagay subxaana watacaala markaas ilahay u bedelay jala wacala waxaa laga yaabaa qofku inuu intaas oo e, culamada islaamka cunaa rag maxadiinta waxa kamid ahaa waatibergi maarka islaam khalqa quraan ayaa waxa wuxuu hayaa agoomo fara badan dalaabo fara badan uku biri jira xoogay bushaar baa siin jira calimna wuu ahaa kabacdi masalada khalqa quraan baa loo yimi la nin baa lasoo diray waxay ka waran masalada quraanku makhluuqa mise makhluuq maaha e, haddad ogaato arkada qur-aanku waa maxruum e ma ahna aan tiraahdo qalabka ilahay tiraahdo uga waalidiin waa laga duulayaa cadaayaadka ku siiyo maartay amiirulmuminiin waa laga tiraya e. si cada loo sheegay wuxuu damcay inuu marigo kabacdi uu fakeray dadkii markaa la jooga asagoo weli jira waxleeyihin waa iska dhan wax xeelayso shiikhi lagu wax xeelaystay shiikhi lagu wax xeelaystay ood ka xeelayso hanaga gooni ma garanaysa naga gooni laakiin wuxuu yidhi qur-aanku waxa weeyaan waa kalaamka ilaahay makluuqna maaha markii laga gooyey mushaalka laga gooyey ayaa wuxuu habeenka mid baan daalbaarka u soo raacay ayuu kun diinaar idiyo awri waa kunkan diinaar qaada ilahi loo subxaana wa watacaala waxaa laga yaaba nin hodan ahaayo oo ah, inuu maqlay mugta sheekaas ayaa loo geystay ilahay subaa kaasu ku waliba bil walba meydkaasoo qaadaya laguuri le cadid marka khayr lagu siiy marka waxaa uga marka qaarkood waa dhacaysa mashaayisha qaarkood dadka ama cilmiga haddii mushaarka la siiyo gacanta loogu hayo saan sheega soomaaliga afka koray shooyin karanaysa wajiyada ku aqoon karaysa marka bislaas uu cabiraya saa dadka culimadu way diidi jireen addukuul cala alxukaam inkastoo masala dukuul cala alxukaam aysan lahayn masalo ku xiran hal mawduuc ku xiran xukaamta haddii loo naseexinayo oo loo sheegay dul loo kala fiican laanu haddaad u kaxo nin kale u kala yeelano faasil ayaa kaloo lagoganaya ama saaxiibo noqonaya laakiin masaladu markay gaarto adiga diintaada loo yimaado oo diinta inaad gaarto diintaada aqaala soo gaaro magaranaysa xagiis u ahaa usheegi kari weyso ina kutaafiya ka bado markaasoo kale culimadu la timaada sida maaragtay qof oo qaba baras iyo jidaalka wax looga cado diintaadaaadashukaas sidaa garanaysa hadii taafiya ka bado arrinta uu tilmaamayo sufyaan oo tilmaamayo waa arrintaas weeyaan kuntu waxaan ahay utiitu nin la siiyey fahma qur'aana qur-aanka fahmkiisa ayaa la siiyey falamaa qabiltu sura asura yani markaan aqbalay xoogaagii lacagta ahay biilkii ama xoogaagii la siiyey jaafka u siiye kiiskaas lacag ku jirto markaan aqbalay sulituhu waa leega siitay maata sulitu fahma qur Ehm, sidaas darteeda ayuu maalif wuxuu leeyahay haddii aarku saas uu yahay fastamsik raximaka allah fastamsik ayuha qaalib yacni qabso oo ku dhig raximaka allahu allah kuu naxariisteen bilcurwati waxa weeyaan waxaad ku dhegtaa dheg iyo qabso alwufqa ee xoogga badneed alcaasimata ee ilaalinaysay min haadihi shawaaib waxyaalaha niyada gala ee shawaaibta niyada alladi yashuubu niyad waa shay maarata u barxma niyada shubka waxaa la yidhahdaa barax waxlooshada ku daro niyadaada waxaa laga inta baraxsanaan ilahay marka loo fiiriyo saafka qooto uma nalum calayha lashuuban min xamiim subaaka magaranka biyo kulbaa loosi baraya lagu daraya marka niyadaadu waa inaysan gelinin shaa'ibo iyo wax baraxa wanaagsan geli waxa lagu daray maa cilmuqadaniyada mutamaxida lilahi caza wajal waana iska ilaalisaa waxyaalaha keeni karaya eh, wixii arrintaa kuwaa iska ilaalisa fastamsik istimsaak waa istifcaali yani waa shayga inaad isku kalifiyo isku talqiyo baris waa ku duceeya allah ku naxariistee qabsoo bilcurwa curwada waxaa la yidhahdaa xariga xoogaba maqbarkiisa ayaa la yidhahdaa marka maanta oo kale waxaanu isticmaalnaa magaraysa dhegteeda ku dajishay koobka maarta curwadiisu waa dhegta koolka weyn ah, awal xariga ah, curwo lahaan jiray marka alcurwati alwusqa waxa weeyaan waa magaranaysa ee xooga badneed waa curwada weeyaan alcaasimati curwadaas oo alcaasimati ilaalinaysa min hadihi shawaai waxyaalaha dunyada ka geli karaya maarata iska ilaali maartay wixii ka ilaalaya kaasuu leeyahay oo aydan ka fogaatid sidoo maca بأن تكون وإن المغتبة سيسي على الكلام شغالي معنى وبأن تكون إلى هاتين ويان مع بذل الجهد أود له قرية في الإخلاص دع النمرة أنت تموت له قرية وإلى المغتبة أن تكون له أن تكون بعوجة إلى خلق كيدوية شديدة له أن تكون إلى المغتبة شديد الخوف من العسيس البلطعي من نواقضه waxa weeyaan ikhlaaska waxyaalaha burin karaya ah. maa yunaaqid iklaas ikhlaaskan wax ka suurteeda wadaadwa badnaa fir nabigeena calayhi salatu salaam isagoo saas khayr rabbiga la doortay ayuu haddana cabsi ka muuqan jirtay yaa muqaliba alqulubi thabbit qalbi cala diinika muuqan jira calayhi salaatu wasalaam ina ilaahi qalbiga kusugan islaamka kusug qofku maasha isbedelo ikhlaaskiisa wax ku dhacaan ma garanaysa waayo daacnimada wuxuu oran jiray ilaah u leeyahay subxaanau watacala muminiinta faasikiinta ficilku kasoo sheegay inay leeyihi rabbanaa laa tusil quluubanaa bacda id hadaytana ilaahu quluubtanada waa leexin markaayna hanuusinka ilaa sheegay marka qalbigu waa ikhlaaska iyo daacanimadii adigoo dilaalayo oo asbaabtii qabsanayo oo iska ilaalaya meelaha keeni karaya in niyadaada waxsoo gaaraan keeni karaya maarata fikir wax iska ilaalaya keeni karaya cidi kuliya cid karaysa haddana waxaa loo baahan yahay inaad maarata cabsato macaasida ku jirto qalbigaada xaajkaaba ku xiran yahay oo ilaahay weydisa subxaana watacala ku afiyey marka wadoodankaas badbaari ilahay ku badbaarinaya subxaana watacala markaasuu ku leeyahay waa bian takuuna inaad ahaatay weeyaan maca bari jahli fi ikhlaas ikhlaas inta awoodbeedaaawoodada bixinaya waa inaad ahaatid shadiid alkhalf cabsidiisu sida ay daran tahay min nawaaqidihi min nawaaqidihi ay nawaaqidi alikhlaas ikhlaaska wixii kasoo horjeeda cadiima aliftiqaar waa an takuuna inaad ahaatid weeyaan cadiima aliftiqaar mid baahidiisu ay weyn tahay iyo waliltijaa u carritaanka ilayhi ila allahi subxaana wa tacaala soomaalata iltijaa min alnujuub qofkaas waa isdilisoomida waa in ilahi isu dhiibto subxaana wa tacaala meeshaad isu dhiibaysaahi oo aada nujuuga magaranaysaa iyo carritaanka iyo isudhiibtaanka waa wa tacaala oo tiraaqoda ilaali qalbigaygu waa kale adaa ilaahu subxaanau watacala qalbiga iyo ilaali oo ikhlaaska iyo rubka iyo daacadnimada inuu nooca ku jira waa shay maarajima weya caiim aliftiqaar aliftiqaar waa maxay xagge laga keena min alfakri hada faqiir min alfakri baa laga keena an tudhira aliftiqaar walfakr ila allahi caza wajal inaad baahanta oo ilahay u baahan tahay labada muujido subxana wa tacaala waa inaad wujuugaaga meesha beengelis yuji yani cidda ku noqonaysa ku cararaysa bay noqoto waxkee ilaahay subxaana wa tacaala man tashabaka billaahi acana allahu subxaana wa tacaala qofka ilaahay ku kalsoonada qabsada ilahay waa badbaadiyay subxaana wa tacaala marka cilmiga noocaas nool oo qalbigaa ku dhacaya waa cilmiga ilaahay kugu badbaadin karayo kaas oo kusiiyo kugu siinayo subxaana wa tacaala wayu'haru can sufyaan ibnu sacd thawri ibnu saciid barola sufyaan raximah allahu tacaala ilaah u naxariistay qowluu hadalkiisa caam ahay ou yidhi maa caalajtu shay-an ashadda calaya bindiyati maa caalajtu ma aanan daaweynin shay-an wax oo ashadda ka adag oo ka daran calaya dusheeda min niyati niyadey markaas wuxuu sii daray liannaha tataqallab niyad waa gegadoonaysa maa ah, halmaad okayaa xayn maysee waa kuu maarday waa gegadoonaysaa wuxuu ubaahan yahay qofku marka u arkaba cilaajiyo inuu naftiisa garanaysa khilaasasu naadi daaweyn bay ubaahantaa waana mida qur-aanku ilaha ku yiri waa suurad makia wada jihaadkii jihaadu sayf wasinaan soo degatay ayay magaranaysaa suuraddu suura makiya itifaaq bay marka mujaahadada kore waxaway mujaahadatu nafs wa muxaarada shaytaan ka bacdi mujaahada shayaadiin insi ayaa soo ma garanaysaa laakiin ninkan shaytaan jini ka rayn shaytaan masla ka rayn ma jiri karayn ana marka ma garanaysaa marka nafta waxay kaga baantay awalan almujaahada ayada maarata inaad soo meel soo dhigtid oo tarbiyeysin tartid wanaagsan garanaysaa وعن عمر بن ذر عمر بن ذر waxaa laga wariyey أنه qaala inuu ku yihi liwaalidih waalidkiis ba wuxuu ku yidhi yaa abi aabahayo maalaka maxaa ugu dhacay buu idaa wacadta annaasa dadka hadaad waalido akhadahum buqaa ooyin bay la dhacaya yani maxaa laga yaaba u leeyaa maa dadka ku waalisin waalida markaad u sheeginba dadka waa tacfiirinaysaano way khushuucayaano waa ooyayaan wa idaa wacadahum hadduu waaliyo hayruka adiga cidaan ahayna laa yabkuna ma ooyaano laa yuxarikuuna saakina waxba tacfiirin mayso waaga ah, faqaala wuxuu uhi yaa kumaya maando laysat innaa-ixatu athakla haweenta haweeneyda barooranaysa naaixadaas waa waxa uraada islaanta barooranaysa oo laga dhigtay laysat maysan ahaanin annaa-ixatu midda barooranaysa astakraa ee gablantay mislu naaixati midda balooleysa almustaajarati ee lasoo kiriistay lamid maaha halka waxuu jeedaa haweentu hadii laga dhinto oo ay gablanto gablanka la layidhahdaa dadka yurub anaga soomaaliga qaar ka maysa gablanka waxaa la yidhaha islaamka hal cunug bay qabtay ayadiina waa kiina waa ka dhigtay labi maaha markay shan xurugleedaad ka dhigto waxbaa haray weli garanaysaa markaad haday gablanto ee buqowday hal cunuga qabtay cunugii hadduu ka dhigto waxa weeyaan waa tirayn karaa soo ma haweentaas waxaa la yihahdaa armalafusakila la yihahda marka haweenta noocaan oo kale oo gablo gab ka dhigta ayada waxaa dhinaca socda haween kale oo oo maarata la ooya dumarkalaantaas isu ooya maslasleydi lakin kuwa waajinaya ma dareemayaan si ay u dareemayso dareemi maayaan way yaqaaneen oo dumarku de waslama maslasi dibaro isla kororka dibaro isla soo oya qaar haddaa intuu soo qaataa bu imaan la ooya bencila kooxna waajine qofna waxa weyaan shaygay dareemaysaa marka ma islamid ah qof shayga ay daacad ka tahay iyo qofkiilaya islamid ba islamid ma soo dareemayso marka wuxuu rabaa inuu ninka ku yidhaahdo madow qofka hadalkiisu dadka qalbigooda taabanaya qalbigoo kasoo soo baxay qalbigoobuu ka soo baxay waa daacad weeyaan laakiin qofka uusan kasoo soo bixin qalbiga ee carabka ka ah oo jilaya wax weeyaan lamid maaha qofka qalbigaa la yimaado qofka qalbiga yimaada qalbiguu galaa nuur buu leeyahay carabka wixii ka yimaadana waxa weeyaan waxa weeyaan taafiir weyn malaha saasaa keena taafiiraadka quluubda nol yihiin mawaacidkoodu waxay leeyihin taafiir waa dhici karaysaa qofka mukalaqig ah oo saamica marlaya laftigiisuna cilaltaan waa dhici karaysaa oo qofka qalbigiisa laftigiisa ay gasho qasaabo fawaluya qaasiyati qulubuhum bidikri lahuya mutalaqu marka qaar waa dhici karaysaa laakiin waxaa caalam la og yahay dadka cilmigooda ala ah, dadka ku anfacay oo mujtamacaadka tarbiyeeyey oo taafiirka uga tegay quluubtooda nool hadalkooduna qalbigooduu ka soo baxay markay hadalka odhanayaan afka ka halkaasuu rabaa inuu sheego ay tahay qofka daaci yahay inuu shaygan asaga uu daacad yahay shayga u sheegayo oo salahay shayga u sheegayo marka arada noocaas baa keenta buday markaasu wuxuu ku yidhi yaa bunaya cumar ibnu darin anahu qaale waalidii wuxuu ku yidhi yaa abi aabeeyo maalaka aabo maxaa kuu dhacay idaa wacadta naasa marka adaad waalisid akhadahum lbukaa ooyin baa qabato waidaa mucaaran hadduu waaliyo ayruka adiga cidan ahayn laa yabkuna midboodbooyaya faqaala wuxuuli yaa bunaya maadow laysat inaa'ixa naaixa almar'atu naa'ixa anniyaaxu huwa sayxa fi dukaab haweenka maarata qaalinaysa ragul waa reebay calayhi salaatu wasalaam eemagalesa naaixada calayhi salaatu wasalaam wuu reebay waxyaala macnadadu kamid yahay calayhi salaatu wasalaam haweenka barooto oo qarka la dilaaciyo oo qabanaska garaaca nabigu reebay alayhi salaa slam xisati naayixa hawada maarata dibaranaysa oo afadila ee gablabtay ay carruurteeda ay dhinteen ma aha mithla naayixa haweenta maratay barorata oo almustaajarati ee soo keliystay isku jeertay ma qaar baa jira maarata soo keliystooda isla bararta wafaqaka allahu lirushbika aamiin wafaqaka allahu allah ku waafajiyo qaalilcilmiyo lirushdika hanuunkaada aamiin masladaasi waa masaladii koowaad oo maslada ixlaas mualifku maslada waa maslada daadaa baa loo qoray baabu alcaqiida ayaa looga hadlaa kutub suruub iyo caqiida madaa laga hadlayo maslada qofka in la saafiina caqiida waxay ka hadlaysaa qofka qalbigiisa sida daacada oo ilaah ilaahi lagu qelilahay subxaana wa tacaala basharka ousan dheer ku yeelaan qalbiga qofka waxaa qofka qalbigiisa loo dhiiyo subxaana wa tacaala ousan maarta bicadabka laa yartafitu ilaa kayr illahi subxaana wa tacaala aairka maartay uusan waxbaa qalbigiisa uusan ku xirinin ilahay daska subxana watala ilahay imaanka ku xiro eh, cibaadada waxay ku ansaxdo shardi kuwaad waa shardi ikhlaas eh, oo maalifku waxaa kaleeyihi cibaadada waxay leedahay shardaani wa calayhi fa ina sharda alcibaada ikhlaasu li walqub fa ina sharda alcibaada laba labo raqabka labaad waa inayn alkhaslatu ljaamica shardiga labaadi wa alkhaslatu waa sifadii aljaamicatu ee kulminaysay khayray addunyaa walaakhira khayr adduunyo ee khayr aakhirada waa sifadii kulminaysa weya waa sifo jaamica khayr addunya walaakhira maxay tahay waa maxabatullah ilaahay jacaylkiisa iyo maxabatu rasuulihi sala allahu calayh wasalam iyo ilaahay rasuulkiisa jacaylkiisa jacaylka ilaahay iyo jacaylka rasuulka waxaa ka dhalaya mutaabacadu waa aakhaar min aaaar maxaba waa raab ka dhashay jacaylka ilahi rasuulkiisa la jecel yahay ayay mutaabacadu tahay saasbuu marka waxawy wuxuu hormariyey yani aaaarta intuusan sheeginin ayuu muafirkii shayga taafiirinayay ayuu sheegay maa leannahu qofka ilaahay jeclaada ilahay keliya raaca rasuulkiibaa subxaana wa tacaala qofkii nabi maxamed jeclaaday calayhi isalaatu wasalaam asaga keliya in dulaka ah ma garanaysaa marka raacitaanku waa asarka qaata maxabada ee wuxuu ujeeda mutaabacat ullah wa mutaabacatu rasuulihi daacat ullahi wa daacatu rasuulihi maxabat ullah wa maxabatu rasuulihi alayhi salaatu wasalaam labaad ay ku ansaxdo cibaadada wa taxqiiquhaa saasuu yiri maanta taxqiiqulmaxaba jacaylkaasi xaqiijintiisu waa bitamaxudi mutaabaca raacitaanka oo la barax tiro ilaahay iyo rasuulkiisa la dhaco oo la barax tiro weyaan tamaxudu mutaabacata lirasul calayhi salaatu wasalaam rasuulka oo raacitaanka loo barax tiro weeyaan iyo waqaful akari raadka oo la dabagalo lilmacsuumi ka la ilaaliyey oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam liannahu cid ambiyada mooyaan cid kale oo macsuuma xagga sharci ahaan iyo maadala diin ahaan ma jirto cid kasta waad gafaysaa marka laga reebo khusuusu khuslu waa la ilaaliyeyo xaq waxay yimaadeen weeyaan marka waxaa qofku ku badbaadi karay khaslada labaad cibaadada ukaasacayso shay cibaadada qayb ka ahay waxa weeyaan waa tamaxud mutaabaca tamaxudu niyat lilah wa tamaxudu mutaabacati lirasuuli sala allahu alayh wasalam inuu niyada ilaahay loo keli yeelo iyo raacitaanka nabi loo keli yeelo calayhi salaatu wasalaam oo waladiisii la qaado وتحقيقها طريق حقوق الله رضي محبدي تحقيقها تحقيق المحبة ومحبدة حقيقتين وبتمحض المتابعة متابعة أو ضحكة تمحض الشيء بمعنى جعله صافيا وخالصا وهكذا يوجد الشائب الشغائب والبرح تمحض وصافي إن شيء نظيف وصافي وبيورة والمتلف wayna noqdaan makaraysaa marka mutaabacada nabiga kaliya loo keli yeelaya laa fulaan waa calaam waa shay akhar mutaabaca rasuulkaas kale calayhi salaatu wasalaam leannahu macsuum maaha ciddaa tiraado tiraado adiin kaligatan adaaco oo kale waxa wey waa inaad ictiqaadsanta u macsuumi eh. macsuuma ma jirto maanta kushaaca eh, marka ciddii ciddii wax laga qaadanayo waa inay qaala allahu wa qaala rasuulu ay tiraado weya oo ilahay hudaysa subxana watacala ay kaso weya markaasuu kuleeyaha waqafu qaful aqal raadka oo maaratay la raaco raadki uma qafaynaa calaa ahaari qafliga waxaa la khalaad ayaa qofku qofku wuxuu ku dabafrayo qadaadkiisu maarata mada wejiga saara siudaashay maa marka nabiguna halkuhu ga adiguna qadaadkiisa raac saas u jeeda maa ku dabafrayas qaful aqal raadki nabiga waa inaad daba gashido maaha البعيد نعم الفاتحة مكان عسوان مسألة البلدية باش نقول البلدية والحسوية مركب طبعا على أصل معيار فرقا بالله نوع عباد ولي يشكل ولي يقاب ولي يذبك ولي تشيسي ولي يقدر ولي سوى صوصي يكون هنا بالرقع عليه الصلاة والسلام ولا عباد العباد مغرس دليل بوك سوى قاتل ألف قدر لأنه سيشعر عمقي دير بسيطة لأنه قابل وياك هذه sidaasu hore nagu sheegay waxa weya usuushiisa asaasa usuushu dhigaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad tirahdaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha alla kuwa jecel ma runbaa allah jecelnaha way sahlanta inaa ilaa ilahay jecla laakiin ma ku filanta inaa ilaa ilahay jecla waxay iga baahantay dalil kullu yaddaci waslan bilayla yahuudna waxay leeyihiin naxnu abnaa ullahi wa axilaau ah, ah, aydan ah, ma caruur alla baan nahay alla kuu jeclaaba iska saalan qofna kulaada ogeen bushara iska saalan laakin reality mata rumiya maxaa daliil waa ma markaas baa daliil badaya ayadda waa ayadda kuna imtixaan qofka sheegtaa ilaahay inuu jecel yahay ayadda ma ku imtixaanay shuruudeeda waa la soo furisaa waa inaad daliil keentaa inaad maarata ilaahay subxaana wa tacaala aad jeceshahay rasuulkiisa aad jeceshahay qul waxaad tidaada nabi maxamed in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha alla kuwa jecel fattabicuunii aniga isoo raaca ilahay saasuu kudi makarasa nabi maxamed la soo raaco ayaa daliil u ah ilahay jibrila jeceliyay subxana wa tacaala nin baan tabdiciyaad sameeyo iyo waxyaalaha u samaystay maxaa ka wada ilah jacaylkiisa ka wada rasuulka jacaylkiisa ka siyaad magaraas waa jecla haddaad jeceshahay isaga ma dabagashinu hadigiisii isagoo udhaaba loo raacanka magaraysa liana almuxiba bilmuxibi yaqtadi qofku qofku jecel yahay daba kala haday magaraas marka waa idicaa qofkuma maartay daba bal waxyaala uu nabigu uusan samaynayn diciyaad u leeyaha nabiga jaceylkiisa tusinaysaa ma tusinayso itibaaciisa baa tusinaya nabiga maarata aleyh salaatu wasalaam maarata jaceylkiisa tusinaya marka wuxuu leeyahay ilahi jala wacala qul waxaad tiraa kuntum haddaad tuxibuuna allah alla kuwa jecel haddaad tiraa diin fattabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum allahu ilaahi waa idin jeclaanaya fain itabactumuunii yuxbibkum allah haddaad aniga isoo isoo ilaahay baa markaa jeclanayo jaceylka ilaahay waxaa ku gaaraysid itibaaci wayafir adana waa dhaafaya lakum adinka dunuubakum dambiyaydkana waa dhaafay leanna ciddii nabigeena caleyhi salaatu wasalaam raacda ilaahay baa jeclaada alla cidduu jeclaadana dembigooda dhaafaa ilaahay subxaana wa tacaala wadada toobada iyo khilaafkana ugu waafajiya jala waala marka laba shardi shard alikhlaas washar alintimaa cilmigu maadaama cibaado u yahay labadaas u baahan yaha aasaas wala diin maxaa yeele waila casiri mari rocalgaa dalbe wa biljumlati hadalka daan gunaana jumlada hadalka khulaasadiisa iyo hadalka daas u geyn jumlada asalka waxaa laga keenay bi yani jumlat alxisaab markaad isu geynayso xisaabka laba saddex afar shan ugu dambaynta waxaa samaynaysa isu keenaysaa khulaasadeeda weyaan sida ma bereeda weyaan erga asalka haggaas badeebka lugada carabiga marka haddaan xisaabta isu geyn waxaa sheegno o dhan haddaan jumleeyno hadda oo isu geyno jumla ka dhigaan jumleeyno fa haadaa kani aan soo sheegnayo ikhlaaska iyo mutaabacadu ah waa aslu hadihi lxilya kitaabkan xilyada ama akhlaaqda kitaabka ka hadlayo aasaaskeeda weeyaan labada wayaqacaani yaqacaana musannaha waxu laabanaya labada asal labadaas soo sheegnayo itibaaci iyo maata ikhlaaskii wayaqacaani haadaani asla labada asla way dhacayaan minha min alxilya xilyada waxay ka joogaan uma yaalleen mawqica taaji taajku meesha uu ka joogo min alxullati yani qurha meeshuu taajku ka joogo qofku lebisto oo dahab iyo isku qurxiya taajna taajna usar taajna dahabe taajku waa ka sareeya marka hore horaba laga arkayaa maanta taajka tan laakiin jijimaha kuu xidhanay meelahaas waxa kugu jira taajkaasoo banaan ku yaala horaba soo saama lamadaxee ka sareeya madaxu saaray marka labadan xiliyado akhlaaqda kale intaa la gaaray waxa weeyaan waa aasaasoo ayaga asal u ah waana muuqanayaan taajku meeshuu oo kale ay xiliyada loo jiraabo waa labada deeqood caamka oo asaaska badan qofka labada waaya alikhlaas iyo wa mutaabacati nabiy sala allahu alayhi wasalam akhlaaqda kaloo loo sheega waxba tarbi wixii kalaa qaam la sheego waxba u qaban maya ee fa ya ayuha dulaab waroy dulaabay dulaabka dare ayuha dulaab dulaabtan cilmiga u fadhiyo fahaa antum ali ha ulaahi